asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lixdanaad ee kitaabka abu hurayra iyo muxaawaladii faashilada ahayd abu abu jahl lacanahu allah markuu doonay nebiga alayh isalaatu wasalaam oo sujuudsan inuu ku ictidoodo iyo sida ilaahay uga dafciyey wuxuu yidhi <clears throat> wuxuu yidhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam low danaa minii laاkhtatafathu اlmalaa'ikatu cudwan cudwaa hadduu ii soo dhowaan lahaa malaa'igtaa xubin xubin u dafi lahayd qaala faأnzla allahu عaزa wajala ilaah baa wuxuu soo dejiyey kalaa ina alinsaana la yaطغى aayaddaasuu soo dejiyey laa nadri ma garanayna buu le raawiga xadiidka warinaya fii xadiidi hurayra abi hurayra aw shayءun balagahu inuu xadiidka abu hurayra ku jiro oo ka mid tahay iyo inuu shay si kale kusoo gaaray uu yahay ma kala garanayne waxaa soo degtay ayuu yihi kalaa ina alinsaana la yaطغى an ra'aahu اstagna marka aayaddan sabab nuzuulkeeda inuu sidaa hoose u tahay kusoo degtay inuu min xadiidi abi hurayra ka mid yahay iyo inaanu ka mid ahayn buu shakisan yahay kalaa ina alinsaana layaطغى an ra'aahu اstagnaa ina ilىa rabbika الrujcaa ara'ayta aladii yanhaa cabda إida صalىa ara'ayta in kana clى اlhudaa aw amara bالtaqwى ara'ayta in kadaba watawallaa yani aba jahl alam yaclam bأna allaha yaraa kalaa lain lam yntahi lanasfacan binnaasiya yani lanaqbidan binnaasiya food baan qabanaynaa naasiyatin kaadibatin khaaطi'a falyadcu naadiya sanadcu zabaniya kalaa laa tuطichu wa fii riwaayatin wa amarahu bima amarahu bihi wa fii riwaayatin falyadcu naadiyahu yani qawmahu oo fasiran riwaayada hore ma fasirayn falyadcu naadiya yani qowmahu tolkiisa ha u yeedho weeye baabu manci الnabiyi salى اllahu عalayh waslama miman araada qatlahu qofkii isku dayay inuu dilo nebigu alayh الsalaatu wasalaam taas hore waxay ahayd iidaa dhib inuu gaadhsiiyo buu doonay aan dil ahayn marka dad isku dayay inay dilaan nebiga alayh الsalaatu wasalaam iyagana sidii looga manciyey can jaabir bni cabdillaahi radي allahu canهuma qaal غaزwnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslama غazwaة qibla najdin yani jihata najdin rasuulka ilaahay baan duullahan ula duullay dhanka naajide faadrakanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam faadraknaa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam fii waadin kahiiri alcidaa rasuulka ilaahay baan soo gaadhnay daaweynuu ka sii horreeyey fii waadin tog kahiiri alcidaahi oo geeda badan geedaha qodaxleyda ah geedaha qodaxleyda ah baa eh, eh, muxuaha cidaah la yidhaahaa ah, فنزل rasuulu الله صلى allahu عليه وسلم taxta shajara geed hoosti buu degay rasuulka ilaahay facallaqa sayfahu bigusnin min aqsaaniha seeftiisiina wuxuu suray laan geedkaa laamihiisa ka miduu suray ayb qaala watafaraqa annaasu fi lwaadi yastadiluuna bishajar dadkiina waa kala firdheenoo iyaga oo geedaha hoos galayo geedaha harsanaya bay geedihii ku kala baaheen nebigana alayh الsalatu wasalaam keligii bay geed kaga tageen qaala faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaah baa wuxuu yidhi ina rajula ataanii wa ana naa'imun faأkhada sayf nin baa ii yimidoo anigoo jiifa buu seeftaydii qaatay seeftii nebiga surnayd buu la soo baxay fastayqadtu waan soo baraarugay wa huwa qaa'imun calىa ra'si isagoo madaxayga dul taagan falam ashcur ma aanan dareemin ilaa wasayfu saltan fii yadihi seeftii oo yani galka ka baxsan oo gacanta uu ku haysta mooyaane faqaala lii markaasu wuxuu yidhi man yamnacuka minii iga kaa celinaya qultu allah allah iga kaa celin baan idhi uma qaala fi haaniya markii labaad bu haddana wuxuu yidhi man yamnacuka minii qultu allah qaal fashaama stayfa seeftii galeeyey galka geliyey seefkiibu garka geliyey fahaa huwa daa jaalisun waa kan kada fadhiya riwaayadan sidaasay leedahay marka inuu ninku nabiga nabiga alay sala sl markuu labadaa goor uu yidhi uu ninkii isagu iska daayo iska fadhiisto seeftii gashaday buu sheegayaa laakiin riwaayaddii bukhaari waxay ahayd inay seeftii ka dhacday oo marka nebiga alayhi salaatu wasalaam uu qaatay uu yidhi marka man ka mini uu ninkii u ballan qaadi jiray odhan jiray wax iga kaa ma jira laakiin iga fiicno oo eh, eh, eh, cafi laakiin waxaan kugu ballan qaadayaa inaadan inaan dad kula dagaalamaya hadda kadib aan ku damboy soo raacay fahaa huwa daa jaalisun waa kan fadhiya buu leeyay uma lam yacrid lahu rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka ilaahay ma aanu taaban waxba ma aanu yeelayni waa iska cafiinay bu alayh salaatu wasalaam baabun fi sumi waakli shaati lmasmuuma can anasi ana imra'ata yahuudiyatan atat rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama bishaatin masmuuma haweeney yahuudiyad ah yaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam waxa u keentay neef adhihoo sumaysan hilibkiisa u keentay waa qaswatu khaybar qaswatu khaybar markay dhammaatay ayay muxuu ahay neef adhiya intay iska dhigtay nebiga alayh الsalaatu wasalaam xasuumaysa ayay hilibkiisii sun ugu dartay oo weliba togoogta ayay kusii badisay faakala minhaa waxbuu ka cunay waxbuu ka cunay yani waa goostay oo waa calaliye masaliqin nebiga alayh الsalaatu wasalaam fa jii'a biha waa marka tawoogtii baa hadashay oo nebiga alayh الsalaatu wasalaam mucjizadiisa ayada markaa sheegtay inay sumaysan tahay markaasuu nebiga alayh الsala slam asxaabtiisa yidhi iska daaya mxuu hilibkan iska dhiga tawoogtan ay u warramaysa inuu sumaysan yahay islaantii baa marka la keenay fa jii'a biha waa la keenay haweenaydii ilaa rasuuli llahi salى اllahu alيه wasalam fasa'alaha can dalika arrintaasuu weydiiyey faqaalat markaasay waxay tidhi aradtu liaqtulak waxaan rabay inaan ku dilo qaala ma kaana allahu liyusallitaki calaa daliki alla ma ahayn kii kugu dira arrintaa ilahay kuguma dirayn ilaah baa nabiga alayh sala slam ilaaliyey oo yidhi wallahu yacsimuka min annaas ilahay arrintaa kuguma sii daayeen qaala aw qaala wuxuu yidhi qaala aw qaala calaya calaa dalika ayuu yidhi mise calaya labadaasu kala shkisanraawi ma kaana allahu lisallitaki calaa daliki buu yidhi ma kaana allahu lisallitaki calaya qaala qaaluu alaa taqtuluha miyaadan dilaynin baa la yidhi qaala laa markaasu qaala anas baa wuxuu yidhi famaa ziltu acrifuhaa ma aanan ka zuulin inaan garanayo yani sunkaa ta'hiirkiisa fii lahawaati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay dhan xalagyadiisa inaan muxuu ahay ahartay ku reebtay aan ka garanayo baan ka zuulin waan arki jiray nebiga alayh isalaatu wasalaam nabare iyo meelaha iyo kaga yaalla iyo xanuun ka qabanayo iyo aan arki jiray baabun fi isaabati الnabiy salى اllahu alayhi wasalama fi lkarsi karsigu waxaa weeye waa qiyaasta midhaha la qiyaaso geedka ku yaalla la qiyaaso intuu noqon doono kolkuu baxo timirta iyo cinabka iyo maalan intaasoo sintaal buu noqon doona intaasoo kilo buu noqon doona la qiyaasay sidoo geedka ku yaalla marka nabiga alayhi salaatu wasalaam intuu qiyaasay beer uu qiyaasay inuu siduu ku qiyaasay noqotay can abi xumaydin radia allahu canhu qaala kharajnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalama fii gaswati tabuk faataynaa waadi alqura calaa xadiiqati limra'a meesha waadiilqura la yidhaaho yaa waxaan ku soo maray beer ay ah haweenay leedahay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah baa wuxuu yidhi ikhrisuuha qiyaasa intay noqonayso fakharasnaaha waan qiyaasnay wa kharasahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahayna waa qiyaasay wuxuu ku qiyaasay casharata awsuq toban wasqi buu ku qiyaasay yani toban awrar toban awr buu yuu ku qiyaasay wa qaala markaasuu nebigu alay salatu sla haweenaydii wuxuu ku yidhi axsiihaa xataa narjica ilayki in shaa allah tiri tira koob oo ilaan kusoo noqonayno intay noqonayso aan ogaano faاnطalaqnaa xataa qadimnaa tabuuk waan soconnay ilaa aan tabuuk ka nimaado faqaala rasuulu sala allahu alay slam nabigaa wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam satahubbu calaykum alleylata riixun shadiida caawa waxaa kici doonto idin mari doonta dabeyl xoog leh falaa yaqum fiiha axadu minkum qofna yaanu kicin weliba meeshiisa ha laazimo qofna yaanu dabayshaas markay timaado qofna yaanu istaagin faman kaana lahu baciirun falyashudda ciqaalahu qofkii awr haystaana jilib xidhkiisa aad ha adkeeyo aad xadhigga ha adkeeyo fahabat riixun shadiida dabayl daran baa kacday faqaama rajulun nin baa kacay nin baa amarkii nebiga alay slata khilaafayoo markaasuu kacay faxamalathi riixu xamalathu riixu dabayshii baa qaaday xataa alqathu bijabali طayi ilaa ay ayi buurteeda ku tuurtay laba buurood oo jabalay ayi leelaaho aja iyo salma lagu yaqaano oo meeshaa ka fogaa ay ku tuurtay yani meel fog bay dabayshu ku tuurtay ninkii wa jaaءa rasuul ibn calmaa saaxibi ayla ilaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam xaakimkii ayla oo ibnu calmaan la yidhaahno inuu soo diray baa yimid nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuu u yimid bikitaabin warqad buu la yimid oo u keenay oo ninkaas ka wada ibnulcalmaan wa ahdaa lahu baqlatan baydaa baqal cadna waa u soo hadiyey calayhi isalaatu wasalaam fakataba ilayhi rasuulu llahi sala allahu alay w nebiguna isna warqad buu u diray wa ahdaa lahu burdan marana waa u hadiyey nebigu alayh salaatu wasalaam hadiyada marka waa aqbali jiray nebigu alayh salatu wasalam waana ka abaalgudi jiray marka hadiyadii waa ka guddoomay isna hadiyuu marka u dhaafiyey uma aqbalnaa waa soo noqonay xataa qadimnaa waadiya alqura ilaa waadi lqura ka soo gallay fasa'ala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almar'ata can xadiiqatiha kan balaqa hamaruha haweenaydii buu nebigu wuxuu weydiiyey muxua beerteedii imise midhaheedii gaadheen ayuu ku yidhi faqaalat markaase waxay tihi cashar awsa toban wasti bay gaadheen waa si uu nebigu alayh salaatu wasalaam u yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilah baa wuxuu yidhi markaan madiina kusoo dhowaanay buu wuxuu yidhi innii musricun anigu waa degdegayaa faman sha'a minkum falyusric maci qofkii rabaa hayla degdego oo faraha u soco waman sha'a falyamkuf qofkii rabaana iska nagaado tartiibtiisa isaga soo socdo fakharajnaa waa soo baxnay xataa ashrafnaa cala almadiina ilaa aan madiina kusoo faarsanay oo madiina kusoo dhowaanay faqaala markaasu wuxuu yidhi haadihi aaba haadihi aaba aaba waa magacyada marka madiinay ka tahay aaba iyo qayba labadaba waa magacyadeeda kan waa aaba bu wa haadaa uxudun kanuna waa uxud jabalun yuxibuna wa nuxibuhu waa buur aan jecel lahay oona jecel beer isagoo buurna jecel annanoo aan jecel lahay weeyaan uma qaala markaasu wuxuu yidhi ina khayra duuri lansaar daaru bani najaar xaafadaha ansaar yani qabaaisheeda waxa ugu wanaagsan waa muxuu ah xaafadda banu najaar uma daaru bani cabdilashhal bani cabdilashhal xaafadooda haddana ugu fiican uma daaru bani cabdilxaarif ibn اlkhasraj uma daaru bani saacida banu saacida daa kale haddana kusii xigta waa abuu abu xumaydka raawiga xadiidka iyo xaafadooda weeyaan wa fii kulli duuri اlansaari khayr ansaar xaafadaheed oo dhan iyo guryaheed o dhan kulligood waa wada fiican dadkooda kulligood wada fiican yihin lakin waa kala fiican yihin falaxiqnaa sacda bna cubaada aw falaxiqanaa sacdu bnu cubaada sacdu bnu cubaadana soo gaaray faqaala abu abu usayd abu usaydka xadiidka warinayaa wuxuu yidhi alam tara ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam xawara duura alansaari fajcalanaa aakhira miyaadan maqal inuu rasuulka ilaahay kala fadilay muxuha ansaar xaafadaheeda uu kala fadilay oo khayr u kala xukumay oo aakhirka inagana yeelay inagana dembaysiiyey banu saacida waana dembaysiiyey nebigu alayhi salaatu wasalaam faadraka sacdun rasuula allahi sala allahu alay wasalam sacdiiba marka rasuulka ilaahay soo gaadhay faqaala yaa rasuula allah hayarta duna alansaari fajcaltanaa aakhira waxaad kala fafadishay ood ukala xukumtay khayrka u kala xukumtay ee ansaar xaafadaheeda markaasaad noo dembaysiisay annaga faqaala awalaysa bixasbikum an takunuu min alkhiyaar miyaana idinku filla inaad khiyaarta ku jirtaan inaad dadka wawanaagsan ku jirtaan haba laydinka ficnaaday so idinkuma filla marka inuu taraajucayo nebigu alayh isalaatu wasalaam oo ra'yigiisa uu arrintaas sidaa ku yidhi buu moodaya oo marka maana aha marka nebiga alayh isalaatu wasalaam xagga allah ayuu ka sheegaya baabu qowli الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam ana aakidun bixujazikum can الnaar naartan guntiga idinka hayaa idinka celinayaa uu nebigu alayh الsalaatu wasalaam hadalkiisa uu yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam mahalii ka mahali rajulin mahalii wa mahalukum yani xaaladayda iyo xaaladiinu waxay waxay ka dhigan tahay ka rajulin nin xaaladiis oo kale istawqada naaran dab shitay falamaa adaa'at markay ifisay dabkii maa xawlahu maa xawlaha waxa hareeraheedaa markay ifisay jacala ay bilaabeen alfaraashu balanbaalista iyo wa haadihi dawaab dul socodkan allatii fi nnaar ee dabka ku dhacdaay yaqacna fiiha inay ku dhacaan balanbaalisti iyo kabajaagi iyo waxyaalahaas iftiinka soo raaca baa marka ku daadanaya wajacala ninkiina wuxuu bilaabay yaxjuzuhunna inuu ka celiyo dadka ka celiyo wayaglibnahu ay ka xoog roonaadaanoo ay ku daataan fayaqtaximna fiihaa ay jiraan oo isku tuuraan saasaan aynu isugula midnahay idinkuna naartaad ku rooraysaan ku daadanaysaan anna naartaan idinka ayaa idinka celinaya feeriya masalkaa nebiga alayhi salaatu wasalaam marka naartii waxaa lagaga badbaadayaa waxaa weeye nebiga raaciddiisa nebiga raaciddiisa waxaan ahaynoo naar lagaga badbaadayaa ma jiro qofkii rasuulkii ilaahay jidkiisa ka leexda ee garab mara waa qof naar isku ridaaya nebiguna alay sala sl leh war naarta naarta ka joog naarta isna diidaya oo naarta isku tuuray fadalikum mahalii wa mahalukum kaasu waa sifadaydi iyo sifadin xaaladaydi iyo xaaladiinnu taasay lamid tahay balanbaalistaas aan waxba garanaynin ee danteeda aan waxba ka garanaynin ee iftiinkaas arkaysa un inta u jinkaas soo raacaysa isku tuuraysa marka ku gubanaysa haataynu la mid nahay waxa innaga inala ee adduunyada iyo maladaadkeeda iyo aaraada dadka iyo muxuu ahay mabaadi'da kale iyo inaga inala fiicano waa wax naar inoo keenayo naar aan ugu dhacayno nebiga alayh salaa slam tiisi ayaa khayr inoo aho inoo wanaagsan taa mooyaane wixii kala raacnaaba kolka waa wax halaag aakhiriya adduunka inagu hidaaya ayb ana aakidun bixujazikum can innaar anigu guntigaan idin hayaayo naarta idinka hayaa idinka celinaya halumma cani innaar halumma cani innaar dabka ka kaalaya dabka ka kaalay aan idin leehay fataqlibuunii waa iga xoog roonaanaysaanoo fataqaxamuuna fiiha waa isku tuuraysaan naartii ba isku tuuraysaan sidaasuu marka nebiga alayhi salaatu wasalaam masalkeenna iyo masalkiisa ka dhigay isagaa nebiga alayhi salatu wasalaam maslaxadeenna isagaa isinaga og isagaa nafteenna inooga naxariis badan wixii uu la yimid baa khayr iyo wanaag inoo ah marka inaan kaa raacno keliya wey baabun kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waslm aclamahum biاllahi waashaddahum lahu khashya can caaishaةa radي allahu canha qaalat rakasa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm fii amrin fatanazaha canhu naasu min annaas nebiga alayhi الsalaatu wasalaam arrin buu dadka u ruksadeeyey riwaayo kalena tarakasa bay tidhaahda nebigaa ruksaystay oo yani ku isticmaalayay wax xalaal aho mubaaxo ilaah u baneeyey buu nebigu ku isticmaalayey markaasay fatanazaha naas canhu naasun waxa iska nazaha oo yani ka taxaruje oo iska weynaysiiye oo waxaas wax hooseeyo inuu yahay u arkay dad dadka ka mida fabalaga dalika الnabiya salى اllahu عalيه waslm arrintaasaa nebiga gaadhay faqadiba markaasu carooday nebiga alayh الsalaatu wasalaam xataa baana alغadabu fii wajhihi ilaa caradii ay ka muuqatay wejigiisa oo laga gartay caradii wejigiisa uma qaala markaasu wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin yargabuuna camaa rukhisa lii fiihi muxuu yahay niman oo muxuu ahaaye nacaaya waxa alla ii rugsaday waxa alla ii banneeyey dad aan igu soo raacaynina iyagu nacayahay maxay yihiin fa wallaahi la ana aclamuhum biاllaah anaa ilaah ugu aqoon badan wa ashadduhum lahu khashya ugana cabsi badan anaa ilaahay ugaga cabsi badan oo ilaah ugu aqoon badan hadday marka waxaas uu yahay wax khashyada ilaahay khilaafsan uu yahay ama ilaahay tacdiimkiisa khilaafsan aniga eh, mxuaha ka bayli lahaa marka wixii anigu aan sameeyo waa inuu yahay waxaan ilaahay lagaga fogaanayn ilahay khashyadiisa aan khilaafsanayn waxaan ilaahay tacdiimkiisa iyo mxu ahaay aan aan waxba u dhimaynin inuu yahay weeyaan marka waa inay usoo raacaan wax alla wixii nebigu alayhi salaatu wasalaam mubaaxa uu sameeyeyna muxuu ahay wax ka wanaagsani ma jiro oo iska dayntiisu khayr ma baabun bucdu الnabiyi salى اllahu عalayhi waslm can اlآahaami wa qiyaamuhu limaxaarim اllahi tacaala can caaishaةa radi allahu canha zawji الnabiyi salى اllahu عalayh waslm annaha qaalat ma khuyira rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama bayna amrayn ilaa akhada aysarahumaa maa lam yakun ismaa rasuulka ilaahay lama khiyaargelinin laba shay laba arrimood lama ay soo gudboonaanin oo midkoodun inuu sameeyo ay tahay ilaa hadday la soo gudboonaadaanse akhada wuxuu qaadan jiray aysarahumaa kooda dhibka yar kooda dhibka yar ee fudud iyuu qaadan jiray maa lam yakun ismin haddaanu dembi ahayn haddaanu wax dembi oo xaraama aanu ahayn ka dhibka yar buu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu qaadan jiray oo dhibyaridu jeclaa nebigu alayh slam ummaddiisa la jeclaa oo xarajka iyo waxyaalahaas diintiisa ka mid ma aho waa necbaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam fain kaana ifman hadduu dembi yahay kaana abcad الnaasi minhu dadka ka uga fogaan badan buu ahaa haba sahlanaadee marka suuladaas uma raaci jirin hadduu dembi yahay ee shayga shaaqiga ahee muxuu ahaa isagu khayrka ah kaasuu ka dooran jiray wixii ismiga waa ka fogaan jiray waman taqama rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama linafsihi rasuulka ilaahay weligu uma aara gudanin naftiisa naftiisa uma aara oo adab lagu sameeyey wax dhibaato loo geystay kama intiqaamina qofkii ku sameeyey oo iska carfiyi jiray ilaa an tuntahaka xurmatullah in xurmada ilaahay meel lagaga dhacan mooyaane caza wajal marka kolkaasu dee ilaahay daraaddii u intiqaami jiray oo edbin jiray qofkii waxaa sameeyey oo ka celin jiray oo dar ilaahay buu cadhoon jiray marka nebigu alayhi salatu wasalaam naftiisa uma cadhoon jirin wixii isaga xuquuqdiisa waa ka tanaasuli jiray wixii xuquuqdiisaa waa saamixi jiro waa ka tanaasuli jiray wax xaqa ilaahayse ma saamixi jirin oo qofkii xaqa ilaahay meel kaga dhaca nebiga alayh sala slam ma dhaafi jirin innagana cagsi baa lagu socdaa cagsi baa lagu socdaa nasal allahu alcaafiya way xuquuqdeenna isku adkaynaynaa qofkii waxoogaa meel yar inaga dhaca u saamixi mayna waa ku cadhoonaynaa oo waa waa ku nacaynaa qofkii xuquuqda ilaahay ku tuntana kitaabka ilaahay ku dunta ee sunnadii nebiga iyo sharcigii ilaahay iyo oo rasuulka ilaahay aflagaadeeyo oo aan ku aan maqlana sidii isaga waxba bicnin baa maxaa iga galay baa odhanay nebigana sidaas u yeeli jiray marka qofka xuquuqdiisa inuu dadka tasaamux ugu sameeyo oo uu ahaado qof naxariis badan oo saamixitaan badan oo dulqaad badan xuquuqdiisa inuu ku ahaado lakiin xuquuqda ilaahay waa inuu shadiid ku ahaado baabu salaati الnabiyi slى اllahu عalيyه waslm xatى اntafqat qadamaahu wa qowluh afalaa akuna cabda shakuura can اlmugiiraةi bni shucbata radي allahu canhu ana الnabiya slى اllahu عalيه waslm صallaa xatى اntafqat qadamaahu nebigu alayh الsalaatu wasalaam waa tukaday ilaa caagihiisii ay ka barareen taagnidii dheerayd uu taagnaanayey oo habeenka salaatuleilka aada u taagnaanayey ee ilaa laguhi barbarareen uu taagnida badiyey nebigu alayh الsalaatu wasalaam salaatuleilkaa badiyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi atakalafu hada waqad gafara allahu laka ma taqadama min denbika wamaa ta'ahar arrintaasaa isku dhibaysaa isku kallifaysaa adigoo ilaahay dembigaaga kii hore iyo kii dambaba uu kuu dhaafay ma iska fudaydaysa adigu dembigeed ma lihde rasuulka ilahi maxaa sidaa isugu dhibaysaa ayuu dembigaagii waaba laguu dhaafay qaala markaasuu wuxuu yidhi afalaa akuuna cabdan shakuuran miyaanan ahaanin addoon shukri badan hadday shukri badan miyaanan ahaanayn marka dembiga halagu lagu dhaafo iyo janno aad ka heshidoon keliya inaanay cibaadada ahayn ee ilaahay tacdiimkiisa iyo xaqiisa gudashadiisa iyo ilaahay maxaa shukri naqiisa iyo ay tahay cibaadadu ay tahay kaasoo nebiga alay sala slam sheegaya qofkii ilaahay u dambi dhaafo inuu dembigiisa alla u dhaafay ogaada sidaas ahlu badri iyo oo kale iyo ma aha inay kolka fudaysanayaan cibaadada fudaysanayaan marka shukri lilah iyo cibaadada u badinayaan baabu qowli الnabiy slى اllahu عalayh wasalam ana faratukum calى alxawd ceelalyadiina anaa xawdkaan idinka sii horeeya hadalkiisu nebigu alayh slam uu yidhi can jundubin radia allahu canhu qaala samictu nabiya salى اllahu عalيyh wasalam yaquul ana faratukum calى alxawd farad waxaa la yidhaha qofka kasii horeeya xoolaha kasii horeeya ceelka iyo darka iyo usii hagaajiya ee dadka musaafiriinta ana kasii mxua kasii horeeya ee meelahay degayaan ee daaqalihi iyo biyaha iyo waxyaalaha usii ugu sii ceeliyooda kaasaa la yidhaha marka waa idinka sii horeynayaayo xawdkaan idinku sugayaayo xawdka xawdkayga aan ummaddayda ka waraabin doono halkaasaan idinku sii sugaya baabun fii xawdi الnabiy salى اllahu عalيه wasalam wa cidamihi wa wuruudi ummatihi xawdkiiba marka tilmaamaya xadiidkan soo socdana can cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam xawdii masiiratu shahrin xawdkay barkadaydu waa muxuu ahay masaafadeedu waxaa weeyaan waa bil socod bil muddo loo socon lahaa ayuu xawlkaygu yahay wa zawaayaahu sawaa waa isla mid arkaantiisuna waa isla mid ballankiisa iyo dherarkiisuna waa isla mid oo marka dhan walba waa bil socod wa maa'uhu biyihiisuna abyadu waa ka caddaan badan yahay min alwariq fidada waa ka caddaan badan yahay waa kalena min alabani baa ahay wariixuhu caraftiisuna atyabu min almisk miskiga waa ka udgoon tahay wa kiisaanuhu koobabkiisuna lagu cabbaana ka nujuumi samaa cirka xidigihiisa oo kale weeyaan farabadnida faman shariba minhu qofkii mar ka cabbaayo falaa yadma'u bacdahu abadan weligii dib dambe u oomi maayo wa qaalat asmaa bintu abi bakrin radia allahu canhuma qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam إنii عlى الxوض riwaayadaa hore riwaayada cabdاللahi بن cمr ba ahayd asmaada iyaduna riwaaya kale uu ka warinaya إنii عlى الxawضi xawdkaan dul taagnahay mimbarkiisa inta loo saaro xawdka loo saaro yuu dul taagnaanaya ummadiisa ka waraabinaya o ishraafaya oo qof kaloo qariib yihiina soo dhex gelayo ka celinaya xatىa أnظura man yaridu عalaya minkm ilaa aan ka eego dadka igu soo arooraya idinka idin ka mid ee xawdkaa ka cabeeya inaan eego daraaddeed baan xawdka igu dul taagnahay waseyu'khadu waxaa la qaadi doonaa unaasun min duuni unaasun dad baa la qaadi doona laga qaban doonaa min duuni sokadayda intaan isoo gaarin soo xawdka ku soo arooraya igu soo socda markaan arko en garto ayaa la qabanaya oo laga leexinaya xagga mxa jidka bidixda la marinaya oo naarta lala aadaya walciyaadu billah fa aquulu markaasaan odhan doonaa rabbi minii wa min ummatii kanu anigu iga mid yahay oo ummaddaydu ka mid yahay fa yuqaalu markaasaa la odhan amaa shacarta maa camiluu bacdak miyaadan ogeyn waxay dabadaa sameeyeen dabadaa waxay kolkaa adigu adduunka ka timid waxay sameeyeen miyaad og kuwan kale wallaahi maa barixuu bacdaka yarjicuuna calaa acqaabihim ma aynan ka zuulin adiga dabadaa inay gadaal usii noqonayeen gadaal noqonayeen diintaada ka fogaanayeen oo ka tegayeen ayna ka zuulin marka kuwan waa waa dooriyeen diintaadii oo jidkaagay ka leexdeen intaad adig la joogtan ba ayb markaasuu nebigu alayh sala slam ka odhan doonaa fasuxqan suxqan ba odhan doonaa weliba aayaddii muxuu ahay ciisa ciise odhan doonoo kale taasuu nebigu alayh sala slam weliba aqriyay wakuntu calayhim shahiida ma dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta raqiiba calayhim wa anta calaa kulli shayin shahiid waa iska beri yeeli marka nebiga alayh salaatu wasalaam ayb fa kaana abi mulaykata yaquul ibnu abi mulayka wuxuu odhan jiray allaahuma inaa nacuudu bika an narjica calaa acqaabina ow an nuftana can diinina aamiin ilaahow waxaan kaa magan gelaynaa buu odhan jiray cabdullahi ibnu abi mulayka markuu xadiidka kada wariyo oo dadkaas sidaa loo gelay ee xawdka nebiga laga celinayo oo arko wuxuu odhan jiray ilaahu waxaan kaa magan gallay inaan gadaasha yada u noqono oo diinta aan ka noqono ama nala fitneeyo diinta yada nalaga fitneeyo aan ka nabadgelo si aan nalooga celin xawdka nebiga alayh الsalaatu wasalaam an xaariata bn can xaariثata bni wahbi radia allahu canhu anahu samica الnabiya slى اllahu عalيه waslama yaquul samica الnabiy slى الlaه عalيه وsلم qaal xawduhu maa bayna صancaaءa wاlmadiina xawdkiisu waxa weye nebigu عalayه الsalaatu wasalaam madiine iyo sanca inta udhexaysa madiina almunawara iyo sanca alyaman inta udhexaysa weeyaan intaasuu la egyahay wa qaala lahu mustawrid almustawrid ibnu shadaad baa wuxuu yidhi alam tasmaxu qaala miyaadan maqal inuu yidhina eh, alawaani weelashan weelashan inuu ka hadlay miyaadan maqal qaala laa qaala almustawrid turaa fiihi alaaniya mila alkawaakib waxaa lagu arkayo ku dhex jira weelal oo muxuu aha xidigaha oo kale ah sidaan xadiidkii kusoo maray muxuu aha cabdullahi bni camri ba aynu kusoo maray radi allahu canhuma markasaana waafaqsany marka xaariثat bnu wahb isagu weelasha ma aanu maqal isagoo nebigu ka hadlaaya laakiin waxuu xusuusiyey almustawrid ibn shadaad radi allahu canhu عن ابن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal إna أmاamكم xawضa ina amaamakum hortiinna waxaa ah oo idinka horeeya xawdan barkad baa idinka horaysa kamaa bayna jarbaa ilaa adrax inta jarbaa iyo adrax udhaxaysa maaha labadooda inta udhaxaysee kamaa baynakum wa bayna jarbaa wa adrax labada adrux labadaa idinka iyo madiine iyo labadaa beled inta udhaxaysa oo laba beledoo shaam ku yaalla iyaguna ayb in inaga iyo jardaa iyo adrux inta inoo adrux inta inoo dhaxaysa intaasuu darkaygu la egyahay wa fii riwaayatin xawdi amaamakum xawdan halkuu ka yidhi in amaamakum xawdi ee riwaaya kalan ahayd wa fii riwaayatin qaala cubaydullahi fasa'altuhu yacni naafican faqaala qaryatayni bishaam jarbiyaa iyo adrix waa laba qaryadooda muxuu shaam ku taalla baynahumaa masiratu alaaثati ayaam waxaa labadoodana udhaxaysa saddex maalmood socodkood tan muxuu ahaa salaxudiin alcalaa'i wuxuula qarab weeya intaas tafsiirkaas waa naafic baa sidaa ubaydullah cubaydullah ibnu cumar ibni xafs ibni cumar ibn alkhadaab weeyaan wuxuu leeyahay sa'altuhu yani naafican naafic oo mawlaa cumar ah oo ibni cumar ninka xadiidkan ka wariyay baan waxaan weydiiyey oo labadaas maxaa looga jeedaa jarbiya iyo adrf faqaala markaasu wuxuu yidhi qaryatayni bishaami baynahumaa masiiratu alaati layaalin wa fii riwaayatin alaaata ayaam waa laba qaryadoodoo shaam ku taallo oo ay u dhaxayso saddex maalmood bilmise saddex habeen labadooda udhaxaysa marka salaaxudiin alcalaa'i wuxuu leeyahy sidantadu qalad weeyaanoo labada qaryadood way aad bay isugu dhow yihiin baynahumaa qalwatu sahmin buu weliba leeyahay aad bay labadaas isugu dhow yihiin labadaa qaryadood intaas uma dhaxayso saddex maalmood uma dhaxayso way isku dhow yihiin ayb marka tafsiirkaas mxuu ahaay tafsiirkaas uu sidaa ku fasiray labada qaryadood intay isu jiraan waa qalad buu leeyahay ninkii arkay shaahido cayaanka marka masaafada nebiga alayh salaa slam uu ku xadidayo ma aha inta labadaa qaryadood udhexayse waa labadaa qaryadood iyo madiine inta udhexaysa labadaa qaryadood shaan ku yaalla iyo madiina inta udhexaysa saas weeyaan عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل ألاa إنii فرط لكم على الxوض ceelal yaan idiin ahay xawdkaygaan ceelali idinku sii ahay oon idin sii jooga وإنa بuعda ma byna طرفayhi kama byna صنعاءa وأyلة labadiisa طرفood inta udhaxaysa kala fogaantooduna waxay la mid tahay صنca iyo ayla inta udhaxaysa mina ayla midan ay yidhaahdeen cilaad hadda ay yahuudda haystaan inta udhaxaysa weeyaan marka waa ka fog tahay intii hore labadii masaafir hore aynu soo marrayba waa ka fog tahay bayna almadiina waa sancaakii ahayd iyo bayna madiina waa e, derbiya waa adrux intiiba waa ka fog tahay kaana alabaariiqa fiihi annujuum waxaad moodaa weelashiisa nalagaga cabaayana xidigaho kale aad moodaa iyagana kasrada asrada iyo nuurka labadaba inuu marka kaga shabahayo waa suurooba marka xawdka nebiga alay sala sl waa weyn yahay kulli axaadiistaasoo dhan waxay isugu imaanaysaa inuu xawdka nebiga alayhi salaatu wasalaam aad u weyn yahay sharaabkiisuna uu fara badan yahay uu aad u macaan yahay weelasha lagaga cafaayo ay aada u badan yihiin ummadduna marka waa inay aad u badan tahay xidigaha cirka oo kale hadday weelashiisu dhan yihiin ummadda ku soo arooraysa ka cabaysaayo waa inay muxuha ah, iyaguna aada u badan yihiin marka waa inaa waxaa dhici doonta dad muxuu ahay moodaya muslimiina inay yihiinoo xogkii nebiga kusoo qamaamaya in laga celiyo oo nebigu alayh salaat slam nebigu kolku doono inuu daafaco kole ku tahay loo sheegi doono o la odhan doono adi waxba kama ogido waxay gadaashaad sameeyeen ma ogide jidkaagii bay ka baydheenoo marka kuwankadu waa jidkaagii waa ka baydheen marka qofkaasaa khasaaray qofkaasaa khasaara alla naguma dhigo dadkaas o abi darin radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah ma aaniyة الxawd xawdka weelashiisu maxay yihiin qaala wاladii nafsu muxamadi biyadihi la'aaniyathu akharu min cadadi nujuumi الsamaaءi wa kawaakibiha weelashiisa ayaa ka badan xidigaha cirka iyo kawaakibtooda ilaa fi اleylati اlmudlimati اlmusxiya ilaa habeenka mugdiga ahee daruurna aan lahayn mooyaane habeen mugdiho dayax aanu jirin daruurina ayna jirin habeenkaa xidigihiisa mooyaane inta kale xidigaha kale ee muuqda ee markay dayax soo jeedi iyo markay daruur jirta iyo xidigaha inta idiin muuqataa waa ka badan yihiin weelashu marka waxay leegyihiin habeen mugdi ah dayax aanu jirin cirkana daruur iyo caatoon aanay saarayn oo musxia ay tahay musxia iyo saxwi labadaba waxaa leeyahay kolkaan daruur aanu cirku lahayn man shariba minhaa qofkii ka cabaayo lam yadma ma oomayo aakhira maa calayhi waxa ugu dambeeya yani muddo uu joogayo inta ugu dambaysa yani weligiiba ma oomayo yashqubu fiihi waxaa ku soo shubaaya oo biyaha u keenaya miisaabaani min aljanna laba tuubadood laba tuubadood oo jannada ah yaa biyaha kusoo shubaaya marka ma goraayo man shariba minhu lam yadma ma oomayo qofkii marka cabaayo carduhu ballarkiisu milu tuulihi dherarkiisu la egyahay sidii xadiidkii horeba uu odhan jiray ayuu la mid yaho waa murabac marka cardigiisa dherarkiisu waa isku mid ayb murabع iyo mudawr adigu wuxuu yahayba koleyba waa isku midn ardigiisa baladkiisa waa isku mid mil طuulihi ma bayna ma bayna cumaan ilaa ayla cumaan iyo ayla inta udhaxaysa ama camaan ilaa ayla camaanta urdun iyo ayla ama cumaantaas khaliijka ahiyo ayla inta udhaxaysa cumaan iyo ayla marka iyagu marka aad uma kala fogaan camaan baan ujeeda camaan inta la kor dhabo miintuna mushadad ay tahay caasimat اlurdun hadda ah iyadu waa beled bishaam weeyaan taasuna waa beled bishaam iyagu way isu dhow yihiin laakiin cumaanta midda khaliijka iyo ayla kuwaasa kala fog wamaauhu ashaddu bayaada min allaban caanaha waa ka cad yahay biyihiisu wa axlaa min alcasal malabkana waa ka macaan yahay malabkana waa ka macaan yahay caanahana waa ka cad yahay mxu aha miskigana waa ka udgoon yahay sharafkiisa can hawbana radia allahu canhu ana nabiy اllahi salى اllahu عalيyh waslama qaal inii la bicuqri xawdi anigu waxaan joogaa xawdkayga salkiisaan taagnahay xawdkayga salkiisa ayaan taagnahay ayb aduudu الnaasa dadkaa ka celin ee ka horeeya liahli اlymn ahlyaman baan dadka uga horeeya ilaa ahlu ymn yimaadaan baan dadka uga celinaya adribu bicasaya ushaydaan ku garaacayaa dadka kaga celinaya xataa yarfada canhu ilaa muxuu ay ka kala yaacaan dadku ka kala yaacaan yaan dadka ka celinaya fasu'ila can ardihi ballankiisaa la weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi min maqaamii ilaa cammaan halkaygan aan taagnahay iyo cammaan inta udhaxaysa ayb cammaan iyo marka ayli iyo adrixidii xadiidiyadii hore kusoo martay iyaguma meelahaas way isku dhadhow yihiin camaan iyo madiina inta udhaxaysa ayuu leeyahay balankiisu wa su'ila can sharaabihi sharaabkiisana waa la weydiiyey faqaala ashaddu bayaada min allabani waaxlaa min alcasal yaqutu fiihi miizaabani yashqubu fiihi soo marre oo kale weeyaan waxaa kusoo shubaaya oo muxuaha sharaabka kusoo shubaaya biyaha kusoo shubaaya miizaabaani laba tuubadood yamuddaanihi min aljanna oo jannada kaga soo shubaaya madad waxaa la yidhaahaa wixii muxuu ahaye cuntada iyo sharaabka iyo jeyshka dagaalama iyo markay yaraadaan wixii lagu soo duuldaro yaa madad la yidhaahaa marka kolba kolkii dadka ay ka cabaanba difco kale oo haddana lagu soo shubaya oo sharaab adigo ku socota ayb axaduhumaa min dahabin labadaa tuubadood middood waa dahab waluqraa min wariqin midda kalena waa fida laba tuubadoodoo midna dahab tahay midna fidda ay tahay ayaa kusoo shubahay can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kharaja yowman fasallaa calaa ahli uxudin salaatahu cala almeyt <clears throat> maalin buu soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaamoo markaasuu shuhadaa uxud buu wuxuu ku tukaday sida muxuaha salaadka meydka ugu tukado meydka siduu ugu tukado ugu tukaday ayb salaaة الجanاaزada meydka lagu tukada buu ku tukaday miya mise waa u duceeyo sida meydka loogu duceeyo meydka marka qubuurta marka la ziyaarto loogu duceeyo ugu duceeyo labada marka waa ayb uma اnsarafa ilى lmimbar mimbarku usoo gadoomay faqaala markaasu wuxuu yidhi inii faratun lakum anu ceelal yaan idiinahay wa ana shahiidun calaykum marag baan idinku ahay wa inii wallahi la anduru ilaa xawdi اlآan xawkayga hadda waan arkayaa waa ujeeda wainii qad ucطiitu mafaatiixa khazaa'in اlard aw mafaatiixa alardi waxaa la isiiyey khasanadaha muxuaha dhulka ee miftaaxyadoodii baa la isiiyey bu mise wuxuu yihi mafaatixda dhulkaa la isiiyey wainii wallahi ma akhaafu calaykum an tushrikuu bacdii inay adiga aniga dabadeed gaalowdaan oo sanami caabudaan idinka baqi maayo walaakin akhaafu calaykum waxaan idinka baqayaa an tanaafasuu fiihaa inaad ku tartantaan yani addunya ka wada adduunyo inaad ku tartantaan oo ku collowdaan oo isku laysaan oo muxuu ahaaye ku kala tagtaan taasaan idinka baqaya ee inaad gaalaad noqotaan oo asnaam caabudaan oo muxuu ahay jaahiliyadii ku noqotaan idinka baqi maayo adduunyaasa idinka baqaya baab fi صفaة النabiy slى الlه عalيه وsلم وmabcaثihi wa sinihi عan أنس بn malik رadي الlه عanهu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa laysa biطawiili lbaa'in mid ku aan ahayn mid dheer oo aad u dheer albaa'in yani ka baxsan dadka ka baxsan oo dheerkiisu waadix uu yahay qofkii arkaaba uu odhanaya ninkan nin aad u dheer weeye ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn gaabnida marka iyada waxba kuma qaydin ma gaabnay nebiga alayh isalaatu wasalaam waa dheeraa laakiin dheerkiisuna ma ahayn mid shadiida ma ahayn aad uma dheeray marka nin dheeroo aan aad u dheerayn buu ahaa nin gaabanse ma ahayn walaysa biاlأbyad اlأmhaq ma ahayn mid cad oo caddaankiisu khaalis yahayna ma ahayn alamhaq huwa shadiid اlbayaad alkhaalis اlbayaad mid midda kale aanu ku jirino aad u cadna ma ahayn marka wuxuu ahaa mid cadoo caddaankiisa guduud ku jiro guduud ku jira buu ahaa walaa biاlaadami mid maaranna ma ahayn maarin ma ahayn ayb aadamka waxaa la yidhahaa qofka cadaankiisa madow ku jiro yaa aadam la yidhaha marka kaan ma ahayn walaa biljacdi mid tima adagna ma ahayn alqaطiطi ee aad u tima adag tima adagiisa uu daran yahay shadiid اljucuuda yani walaa bisabid mid tima jilicsanna ma ahayn sabidka marka waxaa la yidhaha ka timaha jilicsanee timihiisu meelna ayna laabidka lahayne ka fitan yihiin ee aad u tima jilicsan kaas ma aanu ahayn mid timi adagoo timi adaygiisu daranyahayn amaan marka wuxuu ahaa mid waxoogaa dhexdhexaad aho timihiisu waxoogaa yar marmarsan yahay ayuu ahaa bacaahu allahu caza wajalla calaa ra'si arbaciina sana ilaah baa soo diray markay afartan sannadood ay u dhammaatay fa aqaama bimakata cashara siniin toban sannadood buu maka joogay saddex iyo toban bay ahayn sia runtaa marka kasrigii buu iska tuuray anas halka saddex iyo toban sannadood buu bacda albacta uu nebigu alayh sala slm ka joogay wa عشر سنين siniin tanu iyadu waa sax wa tawafaahu allahu calaa ra'si sittiina sana kana wuxuu jaray muxuu ahay kasrigii buu iska jaray saddex iyo lixdan sannadood buu nebigu alayh salatu wasalaam ilah ku oobsaday tawafaahu llahu alla wuxuu oobsaday calaa ra'si sittiina sana lixdan sannadood dhammaadkoodii lixdan sannadood marka u dhammaatay ilah oobsaday buu leeyahay kasriguu iska goynayaa walaysa fii ra'sihi wa lixyatihi cishruuna shacratan baydaa isagu oo madaxiisa iyo garhkiisa toona ayna ku oolin labaatan xabo oo cad labaatan tin oo cad ayna madaxiisa golin yani wax ka yar wax ka yar baa ku yaallay ayb cirradii nebiga alayhi salaatu wasalaam intay qadarkeeda ahayd buu anas isagu intaa ku qiyaasayaa jawaab kalena wuxuu yidhaha lix iyo toban iyo xabi iyo baan ka tirin jiray garhkiisa iyo cirradiisaba laakiin se runtaa waa ka ya ka badnayd intaa waa ka badnayd nebiga alayhi salaatu wasalaam garka muqadamadiisa iyo halkan anfaqada laydhaah iyo dhafoorada iyo kala rogi iyo waxoogaa cira waa ku lahaa nebiga alayh isalaatu wasalaam oo markuu muxua subkadana baaba'ayso oo qarsoomaysa la arkaynin madowgu ka qaalib noqonayo markuu bataasana muuqanayso oo timaha laga dhex arkayo waa lahaa nebiga alayh salatu wasalaam lakin kollayba ma badnayn ciradii nebiga alayh salatu wasalaam madow bay timihiisa u badnaayeen وعن البراء رضي الله عنه قال kaana rasuulu llahi صلى اllahu عalayhi wasalam rajula marbuuca mid nin dhexdhexaada bu ah mutawasita buu ahaa oo gaabni iyo dherer u dhexeeya baciida maa bayna almankibayn labadiisa mankib inta udhexaysa ay kala fog yihiin mankib waxaa la yidhaha halka garabka iyo cududda ay iska qabtaan labadaas fiiq baa mankib la yidhaha marka waa kala fogaayeen labadiisaa garab nebigu alayh isalaatu wasalaam kol hadday labadaas kala fog yihiin laabku bay ahayd waasicu sadri ayuu ahaa dadka noocaas oo kale ah marka laabta ballaaran leh waa dadka marka caqliga iyo xilmiga iyo gaadsiiyihii iyo lagu yaqaano wey cadiima aljumma oo timo weyn leh timo weyn buu lahaa timaha jummo waxaa laydhaha timaha garabka soo gaara baa jummo la yidhaahaa ilaa shaxmati udunayhi labadiisa dhagood muxuu ahaay xaydhooda ayayna soo gaari jireen kolalla hoos bay uga soo degi jireen garabkay soo gaari jireen kolalla garabkana ma soo gaari jirin dhagahana way soo dhaafi jireen ayb عalayhi xullat xamraa xullad cas ayuu xidhnaa maa ra'aytu maanan arag qatu shay-an wax maanan arag qatu weligay axsana minhu ka qurux badan sala allahu alay slm wax ka qurux badan maanan arag weli rasuulka ilaahay oo timihiisii iyo muxuu ahay dharkiisii isa uu tilmaamay wax ka qurux badan maanan arag saxaabi kalena wuxuu leeyahay habeen dayax soo jeeda yaa kolley isaga eegaya kolley dayaxa eegayay marka rasuulka ilahay oo dayaxa igala qurux badnaaday buli isaga iyo dayaxan isu eegaas an can abi طufayl radia allahu canhu abu طufayl caamir ibn waafila alasadi ayaa la yidhaaha kinaani wa aakhiru الصaxaabati mowtan calى اliطlaaq ninkii saxaabada ugu geeri dambeeyey weeyaan qaala ra'aytu rasuula اllahi salى اlahu alay slm rasuulka ilaahi baan arkay wamaa calىa wajhi اlardi rajulu ra'aahu gayrii dhulka dushiisana ma joogo nin kaloo arkay ani aan ahayn nin aan ani ahayn oo arkay oo nooli ma joogo hadda isagaa saxaabadii ugu dambeeyey waanaan arkay qaala raawi baa wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi kayfa ra'aytahu seedaad ku aragtay qaala markaas wuxuu yidhi kaana abyada maliixan muqasadaa kaana abyada waa caddaa maliixan oo qurux badan muqasadan oo dhexdhexaad dhexdhexaad oo dherarkiisuna dhexdhexaad iyo gaabniya dherar midna aan ahayn hilibkiisa iyo buridiisuna dhexdhexaad ay dawcaatana aan ahayn mid aad u buranna aan ahayn sidaasuu ahaa qaala muslimun maata abu طufayli sanata mia sanata mia mia wa cashara mia wa sabca meelahaas kale mia waa ka badnayd ayb wa kaana aakhira man maata min asxaabi rasuuli llahi salى allahu alay wasalam asxaabtii rasuulka nin ugu geeri dembeeyey ayuu ahaa ugu geeri dambeeyo dhinta buu ahaa saas u leeyahay qof arkay oo aniga aan hayni ma jiro baabun fii khaatami الnubuwa shaabadii nebinimada ee nebiga calayhi الsalaatu wasalaam dhabarka kaga taalay can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi salى allahu عalيyh wasalam qad shamita muqadamu ra'sihi wa lixyatih qad shamita ku ciroobay buu ahaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam muqadamu ra'sihi madaxiisa intiisa hore iyo muxuu ahaye wa lixyatihi iyo garhkiisa intiisa horeba waa cirowday ashmat waxaa la yidhahaa qofka muxuu ahay timihiisu ciri iyo madow isugu jiraan baa ashmat la yidhaahaa ayb shabadku marka waxaa weeye waa timihii oo haddaan iyo madow isugu jira marka waxaa weeyaan inuu cirro ka muuqata nebigu alayh salaatu uu lahaa buu sheegaya marka sidii ku qadaray anas uu ku qadaray ma aana ahayn anas siday la noqotay bay ahayd mooyaane intaa waa ka badnayd oo shabad laguma qadarin ayb sidan hadda marka jaabir ibnu samura uu sheegayaana waa kolkuu basaasan yahay nebiga alayh sala sl markuu basaasan yahay kolkaas ciradu muuqan jirtay wa kaana ida dahana markuu subkadana lam yatabayan ma aanu muuqan jirin ciradaas ma ayna muuqan jirin waidaa shacisa markuu ra'suhu madaxiisu markuu basaasana tabayan waa muuqan jiray timahaasay lahayd marka tilmaantana ugu saxiixsan oo ugu madbuudsan ciradii nabiga alayh salaatu wasalaam ciro mxua meelaha qaarkood mutafariqa abuu ku lahaa oo kolkuu basaasana muuqanaysa oo la arkaayo kolkii kasana qarsoomaysa wa kaana kahiira shacri lixya labkiisuna muxua waa tima badnaa faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ee jaabir ibnu samuru ku yidhi wajhu mila sayf wejigiisu ma sida seefta oo kale u ah sida seefta oo kale miyuu nuuri jiro midabkiisu sida seefta o kale miyuu cadaabi wejigiisuna mustaiil miyuu aha sida seefta oo kale qaala laa bal kaana mila shamsi waalqamar qoraxdii iyo dayaxa sidoodo kale u ah qoraxdii iyo dayax sidoodo kale u nuur badnaa wa kaana mustadiiran wejigiisuna mudawar buu ahaa laakiin hayru kaamil alistidaara idaaro kaamil ah oo sida muxuu ahay muxuu aha meel aan iska dheerayn ma aanu ahayn wejiga baydaawiga ay yidhaahaan mustadiir istidaara hayra kaamila ah kaasoo kaleu lahaa nebigu alayh isalaatu wasalaam ayb wara'aytu alkhaatama kaatuntii baan ku arkay shaabaddii baan ku arkay cinda katifihi garabkiisa agtiisa ku arkay midla baydati alxamaama qoolleyda ukunteeda oo kale isagoo ah yushbihu jasadahu jirkiisa u eg oo midabkiisu midabka jismigiisa oo kale uu leeyahay khaatunta markan khaatamu nubuwada la yidhaha nebiga alay slam ku taallay halkaa garabka bidixda ah labada garab dhexdooda oo garabka bidixda xaggiisa u dhow meesha wadnaha ku toosan ah oo garabka bidixda weliba carjawdiisa waxbaa yar saaran halkaasay kaga taallay markaana wuxuu ahaa qicad laxmi oo soo koodhacsan oo jirka intiisa kale kasoo soo fuutan ayay ahayd intay la ekaydna marka saxaabadii aragtay tilmaantooda way isku khilaafeen qadarka ay la ekaayeen hadda kan jaabir ibnu samura wuxuu ku qiyaasayaa inay qiطca min alaxmi oo baariza ahoo qadarkeedu uu yahay ukunta qooleyda oo kale inuu yahay ku kale wuxuu leeyahay mila jamc lkaf gacanta saa loo duuduubay tan toomadaas oo kale ayay la ekay mid wuxuu leeyahay mila mixjamati اضaxma toobinka weyn oo kale ayuu leekaa kollayba markaa ehm, waxaa weeyaan qidca eh, hilibkiisa ka mid aho baaris oo soo baxsan soo fooracsan ayay ahayd halkan uu leeyahay midabkeeduna midabka jismiguu ahaanay yushbihu jasadahu uu leeya yani midabka jismigii lahaydna waxaa weeye waa intaa ku hareeray waxaan ahayn xadiid kalaa imaan doonta oo inay barabara ku eh, hareeraheeda ay ahaayeen sheegi doonta can saa'ib ibni yaziida radia allahu canhu qaal dahabat fii khaalatii ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam habaryartay baa rasuulka iila tagta o ii geysay fa qaalat markaasu waxay tidhi yaa rasuula allah ina bna uktii wajic walaashay wiilkeedu waa jiran yahay ee u duceeyani famasaxa ra'sii madaxayguu gacantii mariyey wadaca lii bilbaraka baraka uu igu duceeyey uma tawada'a waa wayse qaatay fasharibtu min waduu'ihi biyuhu ku wayse qaatay baan cabbay uma qumtu khalfa dahrihi garab mx dabarkiisa gadaashiisaan istaagay fanadartu ilىa khaatamihi shaabadiisii baan eegay bayna katifayihi mila ziri اxajara mila ziri اlxajara kana waa taqdiir kale marka fiiriya xajalada laba shayba xajala waa la yidhaahayo mid waxaa weeyaan nooc shimbiraha ka mida midka xididxitada kaan idhahan oo kale taas waa la yidhaahaa xajala waa la yidhaahaa ayb bayd sida marakaneecada oo kale naamuusiyada mida la yidhaaho berigii marka sidooda berigii loo dhisanayay marka teenaan qarada yaryara hadda naqaano aan ahayn muxuu ahay mid qara badan oo ka dhisan ka samaysan muxuu ahay shuraaciya waxaa ka samaysan oo guluusyale ahaan jirtayna taasna xajala waa la yidhaahaa oo aroosyadii xataa loo samayn jiray oo la qurqurxin jiray taana xajala waa la yidhaha marka labadaba waa lagu sheegay marka waxaa milu ziri lxajala yani milu zir annaamusiya marakaneecada guluuskeeda guluusya marka lasu xidhxidha baa laahda albaabadeedii iyo marka kanaada inay soo gelayn la isku xidho guluusyadeeda marka intay la ekaayan ma garanaysa lakiin yar weynaayeen baa kolley ka muuqata guluusyada marakaneecada ayay la ekaayeen ama xidinxidada ukunteeda ayay la ekaayeen ay la ekaayeen marka ibnu xajar wuxuu yidhaahaa saxaabadii ninba waxaa suurowda nima siba ku tilmaamay qadarkeeda intay la ekay marka waxaa suurowda buu leeyahay inay kolley yaraan jirtay ay muxuaha koli jirtay baa suurowda tabacan liljism ile nebiga alayh salatu kolka qaarkood safar dheer iyo jihaad iyabuu geli jiray kolkaana waa inuu caatoobaa kolala waa nasan jiray oo beliyana waa nasan jiray oo wuxuu nastana marka qofkii waa waa naaxaya marka kolka uu nabigu alayh salatu nasashay intuu helo uu jirkiisii kobcana iyaduna waa kobci jirtay kolkuu jirkiisa caatoobana iyaduna waa yaraan jirtay marba ninba siduu arkay kolkuu arkay sida ahayd yuu qadarkeedii qiyaasayaa buu an cabd llaahi bni sarjisin radia allahu canhu qaal رأytu النaبya slى الlه عlيه وsلم وأkltu maعahu خبزا وaلحمa أw qaala haridan rasuulka ilaah waan arko hilib iyo kibis baan la cunay ama hariid baan la cunay hariidkuna marka waa hilibka kibista hilibka iyo maraqa lagu koo saaro ayaa hariid la yidhaahaa ayb faqultu lahu qaala raawi baa wuxuu yihi faqultu lahu waxaan ku idhi cabdالlahi بن srjis baa leh qultu lahu rasuulka ilahi ba waxaan ku idhi cabdullahi bni sarjis baa wuxuu yidhi rasuulka ilaah baan ku idhi gafara allahu laka yaa rasuula allah qaala walaka adna allah kuu dambi dhaafo intaasaa udhexaysay qaala raawibaa marka wuxuu yhi faqultu la waxaan ku idhi istakfara laka nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah baa dembi dhaaf kaaga weydiiyey waa weynaysay wala weynaatay raawigii cabdullahi bni sarjis ka maqlay baa wuxuu yidhi ma rasuulka ilaah baa allah kuu dambi kugu yidhi ayaan badnida yani saasu ka wada qaala nacam walaka adigana waa kuu dembi waa kuu dembi dhaaf adigana hadaan isgaranaynin mooyaane waa ku dembi dhaaf dalbay ummaddiisa o dhan ba ila nebiga alayhi salaatu wasalaam uu dembi dhaaf ilaah u weydiiyey ayb uma talaa cabdullahi bnu sarjis baa wuxuu aqriyay radia allahu canhu hadihi alaaya aayaddan uu aqriyey faaclam anahu laa ilaha ila allahu wاstagfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat aayaddaasu aqriyey wاstagfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat marka waa amar nebiga alayh sala slam amraayo mu'miniinta oo dhan iyo muminaadka o dham inuu dembi dhaaf dalbo ficlan marka waa inuu yeelayna nebigu alayh isalaatu wasalaam marka qof kasta oo mu'min waa soo gelaya qof kasta oo mu'min dembi dhaafkii nebiga alayhi isalaatu wasalaam uu ummaddiisa uga dalbay ilaahay waa soo gelaya malaa'igtuna waa sidaas oo kale oo mu'miniinta waa ilaahay dembi dhaaf u weydiisa ilaah subxaanahu wa tacaala muxuu ku leeyahay suuratu shuura suuratu aafir baa weliba ويsتغfiruuna للذiina آamanوu ربnaa وasicta kula شhayءi رحمaة وعilما فاغfir للذiina taabuu واتبعوu سبيilka وqihim عdاaب الجحيم ayb ربnaa وأdkلوum جaناaتi cadnin marka malaa'igtuna waa u ducaysaa muؤminiinta oo waa ilahay badani dhaaf uga dalabta waa ayaan badan yahay qofkii mxu aha ilahay iimaankiisa ku dila dambi dhaafkii nabiga iyo kii malaa'igta iyo bu helay qaala uma durtu khalfahu waa halkan walajeedada xadiidku gadaashiisaan ka wareegay fanadartu ilaa khaatami الnubuwati bayna katifayhi kaatuntii nebinimada ee labada garab u dhexaysay baan arkay cinda naaqidi katifihi اlaysar aw cinda nuqdati katifihi اlaysar garabkiisa bidixda carjawdiisa agteeda ah jumcan jumcan yani jamcu lkafi tontoomo isagoo ah calayhi khiilaan oo barabara ay ku hareeraysan yihiin ayaan arkay marka isaga jaabir ibn cabdullahi ibn sajid wuxuu ku qiyaasayaa jumc jumciguna waa jamcu lkafi faraha kolka la duuduubo gacanta saa la isku dhaabo tontoomo laga dhigo intaasuu la ekaa buu leeyahy ayb calayhi khilaanun khilaanna waa jamcu khaal khaalkuna waa barabaraha barabarow lahaa amhaala ta'aaliil oo burooyin oo kale ah burooyin yaryar waxaad moodo oo dhibicyo madmadow ah ayaa ku hareeraysnaa <clears throat> waxoogaa timaana marka intaas waa lahayd hareeraheedii timaana waa lahayd baabu صifati fami الnabiyi slى اllahu عalayh waslm وcaynayhi وcaqibihi can jaabir bni samurata radي allahu canhu qaala kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm daliica alfami yani waasica alfami wa af ballaarnaa nebiga alayh الsala slam af waasica ayuu lahaa af yar oo yurunyuursanoo ma aanu lahayn ashkala alcaynayni indhihiisa gudgududu ku jiro ashkal iyo ashhal labadaba waxaa la yidhahaa qofka indhihiisa cadaankooda dhibcodhibco yaroo guduudi ay ku jiraan ayb manhuusa alcaqibayni oo cirba yaryar cirbihiisa aana hilib weyn aanay lahayn manhuusa alcaqibayni yani qaliila laxmi alcaqibayni cirbihiisa hilib ay hilib yar yihiin qaala qultu lisimaakin maa daliicu lfam daliicu lfami muxuu ka wadaa qaala cadiima alfami afkiisu waa weyn waasc alfm inuu yidhaha bay ahay qaala qultu markaasaan waxaa idhi maa ashkal اlcaynayn ashkal lcaynayn ulajeedadiis muxuu yahay qaala طawiilu shaqi اlcayn isha mxua jeexeeda ayaa weynaa waasic lcayn buu ku fasiray simaak ibnu xarb ayaa sidaa ku fasiraya laakiin waxaa weeye sidan kale alad tafsiirkiisaas inuu qalad yahay ayaa lagu xukumay jumhuurka waa khilaafeen ashkal macnihiisa waxaa weeye luqa ahaan waa muxuu ah qofka timaha eh, indhaha cadaankooda gushuduud yari ku jiro kaa weeyaan dab ahdab baa kan kada la yidhaha sida kada kufasirayo ahdab alashfaa ahdabka waxa wey timaha timaha dhaadheer le kaasaa la yidhaha anjal baa la yidhaha marka kaasoo kale anjal alcaynayni haddii la yidhaaho waasicu eh, shaq alcaynayn waa noqon lahaa caynu najlaa isha ballaadhan ee jeexeed uu weyn yahay najlaa baa la yidhahaa qofka isha eh, indhaha sidaa waaweyn lena waxaa la yidhaha anjal ayaa la yidhaha lakin haddii la yidhaha ashkal la yidhaaho ma aha kan kada simak ibnu xarbi ku fasiraayo qaala qultu ma manhuusu lcaqib manhuusu lcaqibna muxuu ka wadaa qaala qaliila laxmi lcaqib ciribta hilibkeeda yaraa sax weeye labadan tafsiree kale baabun fi sifati lixyati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam can anas <clears throat> bni maliki radia allahu canhu qaal kana yakrahu an yantifa الrajulu الshacraة albayضaءa min ra'sihi wa lixyatihi wuxuu nici jiray nebigu alayhi الsalaatu wasalaam inuu qofku rifo timaha cadcad ee garhkiisa iyo madaxiisa iyo ka soo baxa inuu iska rifo oo cirada iska iska iska sii siibo waa necbaa qaala wuxuuna yidhi anas walam yaktadib rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay ma aanu cilaamanin ma cilaam nimankii la weydiiyey rasuulku ma cilaantay wuxuu odhan jiray ma balaqa dalik wax cilaan murto ma ayna dhannayn ma cilaaman marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam inamaa kana albayaadu fi canfaqatihi wa fi sudغayri wa fi ra'si nubad nab wuxuu le cadaanku wuxuu ahaa fi canfaqatihi canfaqadiisu canfaqaduna marka waa dabinta hoose timaha ku yaala ya canfaqa la yidhaha kuwan kasare ku yaala iyadu waa shaaric shaaribka marka midka muqaabilkiisaaba canfaqa la yidhaha marka canfaqadiisaas ayuu cirada ku taalay wa fi sudqayni iyo labada dhafoor iyo fi ra'si madaxa nubad yani mutaxriqaada meel kale tagtagsan madaxa labada dhafoor iyo canfaqada iyo muxuu ahay iyo wuxuu ku lahaa muqadamu ra'sina waa kaynu kusoo marray xadiidkii jaabir ibnu samura meelahaas ciradu marka ku badnayd baabu fi shaybi nabiyi sala allahu alayhi wasalam can abi juxayfata radia allahu canhu abu juxayfa magaciisu wahba bni cabdillaahi suwaa'i ayaa laydhaa radia allahu canhu wahbu lkhayr buu nebigu alayh salatu salaam odhan jiray qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam abyada qad shaab rasuulka ilaahi baan waxaan arkay isagoo cad oo midabkiisu ka wadaani qad shaaba oo ciroobay jaabir ibnu samurana wuxuu soo yidhi shamil anasna wuxuu soo yidhi labaatan xaba ma dhannayn ayb marka kan uu leeyahay waa ciroobay nebiga alay salatu yan inay aada ugu badnayd laga garanayo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh